Thank you. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal xilligan oo kale idaacadda kulmiye ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa maalnimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha kooiyo tobanaad sanadka laba saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday qarax oo goordhoweed ka dhacay xerada kuliyadda jaalisiyaad ee muqdisho webiga shabeelle oo fatahaadii ugu baaxadda weyneyd ka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan roob xoogan oo saacadihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada hoobiyo ee gobolka mudugna waxa uu jaray waddooyinka muhiimka ah ee magaaladaasi qodobada kale aad barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona askar maraykan ah oo ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay badda mediteraneanka madaxweynaha israa'il oo dafiray in ay duqeeyeen cusbitaallo ku yaala magaalada khaza wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda khaza ayaad maqli doontaan qodobadaas wixii kale nagu soo kordho xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhageysan doontaan barnaamijku waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayo anigoo ah cabdulaahi maxamed faradar waxaa qaybta farsamada iiga hageeya salaad cabdulle cumar mar kaliyo ogaal Adam. शरीरा dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeennu ku shubo waraagta weligeed ku rushaysan Soomaalida uroono. ورقت وليجيت anintaasi ku dhaafan heystaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allah inaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allah inaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allah inaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allah inaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allah inaga nabadgesho xanuunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg mar kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa qarax xoogan ayaa goor dhoweed waxa uu ka dhacay xerada kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada tan muqdisho waxaana la sheegay in qaraxa uu fuliyey ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa waqtigii uu qaraxu dhacayay waxay wararku sheegayaan in ay jireen ciidamo feel ku jiray kuwaas oo markii ay ka shakiyeen ruuxa isqarxin doona kala cararay iyadoona intaas kadib ay rasaas ku fureen ciidamadii goobta ka agdhowaa taasina ay keentay in ruuxaasi uu isqarxiyo si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay qaraxa iyadoona war ka soo baxay dagaalyanada al-shabaab lagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi al-shabaab dhankooda ma sheegin wax khasaare uu geystay qaraxa inkastoo ay sheegeen in ay dib kasoo shaacin doonaan sidoo kale dhanka dowladda ayaana weli waxwara ka soo saarin qaraxan ismidaaminta ah ee ka dhacay xerada ciidanka ee kuliyadda jaalisiyaad wixii warare kusoo kordho intaan barnaamijku guda jirno ama barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socda ayaad ku maqli doontaan markan haddii aan eegno wararka la xiriira fatahaadaha ka dhashay roobka xoogan ee daarta ah ee dalka ka da-aya iyo fatahadaha ay sameynayaan wabiyada jubbe iyo shabeelana gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo xarun u ah gobolkaasi waxaa la sheegay in webiga shabeelle uu ka geystay fatahaadii ugu baahsaneyd eh, iyadoona ay jiraan in dadka magaaladaasi ku sugan badankood ay magaalada goorsii horreysaba iskaga barakaceen waxaana la sheegay in magaalada geeska gees ay biyuhu ay harqiyeen meelaha ay saameynta xoogani ay biyahaas fatahaadda ay ku yeesheen waxaa ka mid ahba xarunta eh, waa xarunta maamulka ee eh, magaalada beledweyne iyadoona guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan oo wakhtiga aan wareysanayna sheegaba in uu biyodhaamin uu ku jiro uu sheegay in xaaladda magaaladu ay tahay mid aada u cakiran waxa uu sheegay in webiga shabeelle uu sameeyey fatahaadtii ugu baahsaneed isagoona sidoo kale baaq u diray dowladda soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka uu sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ay tahay in si deg deg ah loogu soo gurmado waryaheena maxamed cabdinaasir anyaale ayuu gudoomiyaha u waramay horta xaalad aada u khatar ah magaalada ay ku sugan tahay magaalada dhammaanteed biyaa haysta afarta xaafadood meel dahan ma laha biyaa wada haysta caawa anagii lafteenniya ah, sii kala go-an oo qaybna ceel jaalla ay jirtaa qaybtii kaleeto guryaha xafiisyada ay u ahaayeenna saacaddaanaan kula hadlayo caraan daldalaya biya biyo xafiiska celinaya magarka marka walahi nio musiibo daranaa taalo meeshaan ilaahaygii keena dee wax noo dhaamba malaha subxaanahu watacaala isagaasaan kolay ba baryaynaa intii wax garanaysana waa u sheegaynaa oo maamul na taqaano dhibaato dadeed na taqaano dadka beriga biyahan ku barya cawada ku baryay baaliday kula baryeen barina aliaba unbaqan marka kolleyba baaqan jeedinayneen waa kaas laakiin guud ahaan magaalada afarteeda xaafadood hal xaafad oo dahan male afartooda xaafadood biyo haysta weli waa marin dhiman waayo xaafad waa geli jireen xaafad waa laga bixi jiray xaafad waa roonaan jirtay laakiin afarta xaafadood oo dhan magaalada meel dhahan aan jirin biyo aada u xowli ahaa haysta waktigu ilaahay naga qaadana waa arkayna insha allah waayahay gudoomiye ma roobab ayaa daaya mise webiga ayaa fatahaad xoogan sameeyey roobab waa da-ayaan laakiin hadda anaga balweyne ahaan naguma da-aynin gaararkeenaas waxbaa ku da-ay laakiin wax saas weyne maaha laakiin mar hadii webigii iyo cirkii hadday isku aarmaan hade waa waa duufaan waaye duufaan caadi a ah waaye ilaahay hanaga maslaxo duufaan caadi a ah waay qaybta hadda aad ka joogtaan oo biyaha soo gala waa xaggi waad xilligan biidadgoreynta iyo biyo celinta annaga waxaan joognaa boonda leeqleeqato ninka yaqaanaa yaqaana boondada leeqleeqato la yidhaahdo barigeeda ayaan joognaa ma garata guryahan ku aadan intana laamiga lamagalaay intaasaan joognaa ma waa garta intana waa biyeysi waay wax qasaa dabaq laga fuula inta kale waa biyeysi dadka marka danta yar xaalkooda waa sidee dadka walaalo biyo ka baxay waa taqaana deb iyo biyoba col waaye hadaan ku roya baahina banaanka ula baxay ilaahay wuxuu siiy baan arkaynaa biyaha may cabayaan biyaha nin baahan biyo ma cabi karo marka baahi aad u kululna waa jirtaa baahi aad u kulul oo dhiiqa iyo biyo dhexdood kugu qabatayna waa jirtaa hadda ilaahay bay leeyihiin dadka alla khalqalay wuxuu ugu talagalay wax dhaama male laakiin waa baahi aada culusa jirta baahi aada culusa jirta waya ilaa hadda khasaare marka oo soo gaaray dadka rayidkaa ma ogaateen maamulkiina guud walahi in maamulka maanta ilaa bacaadaan tagnay ilaa iyo doomaan qaadanay waa tagnay khasaaro burbur hantiyeed oo waxaa jira oo guryaha jira ma garata labalaba mitir saddex mitir dhagaxyadii la dhisay oo dhan biyaa waa ka burbuuriye marka burbur weyn ay geysteen guryahii oo dhan waa dumiyeen meel alla meeshay kasoo baxeen bari bariya qoraxsinba waxawaay burbur hantiyadeedaa jirta burbur naf hadda dhimatay weli ma diiwaan gelinin barhunsaska beriga wuxuu noo ahay barkhasaaraha inaan ogaano inta ilaa beeralayda waa tagnay waxyaala meel kugugo'san dunyaan kusoo qaadnay waa soo gudbinay waa keenay laakiin wax naf nafa ma jiraan sa ilaa iyo hadda warkeeda ma hayno laakiin bumbur hantiyadeedaa dhacday walaahi guryo badan guryo badan guryo badanaa ah, ibra guryo badanaa ah, ibra waayahay marka qorshihiin hadda muxuu yahay maamulka oo ku aadan eh, bulshada rayidka ee eh, biyahaasi u saameeyay anaga maamulka inaan dadku wacyigelino waayo waana wacyigelinaynaa w ilaahay baa keenay wixii hay-adoona taageerana insha allahu ummadaas wixii wax noogu dhiibana si nadiif ah oo walaalnimaa ah inaan wax ugu geynaan jecel nahay waa dadkeeni laakiin eh, hadaa lagu ra sidaan jecelnahay waxawaa burburka dhacay iyo nafta hadda banaanka taala eh, awal iyo habeen damba midna ayna biyahan ka nusqaamaynin biyo waa sii ziyaado hayaan waa sii ziyaadaya maoge wax nusqaan la yidhaahda ma hayno haddaan warsanayna ilaa toban beri daday soo haayeen ajirta oo weli xataa laansaar xataa laansaar ayna ayna weli u gaarin marka toban maalmood hadii na hayaan waxawaay markaas geeriyaa bilaabanaysa ilaahay hanaga soo gaaro ilahay hanaga soo gaaro aad bay u orday waa marka maamulkayna waa dadaalaynaa arinshabeelle haduu leeyihaa insha allahu taala boqol kiiba boqol waaya dadka waxaa jira dad ka barakacay magaalada xilligan oo aada daafaha magaalada oo aad idinku ka warhaysaan ma anaga mar horeba dadka qaarkood baxeen intii u dambaysayna waa saakay baxeen intii u dambaysayna saakay baxeen magaalada biyaha iyadoo faaruq ay soo galeen iyadoo faaruq ay soo galeen marka waa laga tabaamushay dadka waa laga maatig bixiyey goor waa laga maatig bixiyey biyihii hore roobka marka hore bilaabay dadka bixiyey haddana da biyaha soo socdo lii reerdada intii dhulka angegnaa iska sii guuri taasi markii biyaha la arkayna intii kaleeta waa baxeen ma banaanka ay u baxeen bulshada soomaaliyeed waxaan ujeedinaya horta walaalayaal culi taxaawiya musiibadan musiibo qaran waaye waana soo noqon horta soo noqnoqotay maqaadir ilaahay waa laakiin bulshada ummadda soomaaliyeed iyo hay caalamiga ah iyo dawladda federaalka iyo united nationka iyo wax alla wixii maaragtay taageero bini aadan waxba bixin jiray in ummadan lasoo taageero oo laga soo gaaro intayna dhimasho hadda bilaabanin waase soo socotaa haddii aanan laga soo gaarin insha allahu tacaala bas ilaahay badbaadiyaa badbaadaya taasaan jeedinaynaa insha allahu tacaala madana wax loola u dhiibo aan anagana si fican uga shaqayno ama ayaga laftooda ay keenaan o gacantooda ku bixiyaan anagana ammaankooda aan sugno insha allah guulaanida jaaliriha beryahanba waa shaqaynayeen waa dadaalayeen laakiin wuxuu qabiil qabiil iyo forba iyo wax baasa carada qarinay marka jaaliduhu kolley ma fadhiyaan cid kasta oo marka dibada jirto ama wax ilaahay u dhiibana waa u baaqaynaa waxaan leenahay walaalayaal maanta soomaali waa isku mid walaalnimada waa mid waa mid gaadiidaan maanta waa dhibaato weyn ku jiraan boqolkiiba boqol in laga soo gaaro nin walba wixii asadaqaysan karo akoonka ilaahay inuu dhisto saasaan ujeedinanaa saasaan ujeedinaynaa kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan oo u warameeyey waryaheena maxamed cabdinaasir ayaanleh dhanka gobolka mudug haddii aan eegnane roob xoogan oo saacdihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada hobyo ee gobolkaasi ayaa waxa uu sababay inay go-aan wadooyinka muhiimka ah ee magaaladaasi iyadoona dekadda magaalada ay ku xiiran yihiin gaadiid badan oo sida raashiin kuwaas oo waayay meel ay biyaha ka maraan dadka halkaasi ku xayiran waxaa ka mid ah cali aadan cabdulle oo idaacadda kulmiye uga waramay xaaladda magaalada hobyo ka jirta waxaana u waramay waryaheena axmed diriir nuur damberi ka badan uu dahayey eh, marka annaga waxaa naga daran koonfurta oo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo webiyada iyo toogale annagu toog ma lihin buurana ma lihin laakiin meel sakiira la yidhaahdo iyo gawaan iyo xoogaa dalcad sareyso oo tog weyn uu ka soo baxo meeshaasaa waddadii ka go'day wadada noogu daran annaga markii saddexaad oo la carrituurayo weeye intii roobku da-ayey haddana haddana saddex dooyoodaa noo degayso midi sigaar tahay oo habya ku xiran marsadeeda meel la maraa lala yahay marka bal waxaan sugaynaa jaanis iyo roobku inuu intana siiyo aan wadadii haddana eh, go-day aan carituurkii ku celino dhowr cagafaan haysanaaye baabuurta cagafyaa hormaray asbuucii dhaweed waxaa la gudbiyey soddon baabuur oo maaragtay waddada xoogaa inta meeshii gooday cara kaawo loogu shubay ay ka gudbeen markay gudbeenna roobka lixaad badana yimid intii hore waa uu qaaday wadadii anaga go-an anaga hadda dhibaato galo weyn nooma geysan hal baabuura naga qalimay isaguna dad wax kuma noqon mararka qaar waxa ay nagu maqaalo ahayd in roobabku mararka qaar ay dabayl wataan oo xeebta ku dhufanayay ma jiraan waa xilli yar weeye waa wax yaroo kooban weeye marka roobku uu soo dhow yahay ayuu dabayl yar kicinayaa kadibna waa caadi weya hadduuba dabayl lahaan lahaa roobkan looma noolaadeenba arwaarada kale war kama hayeen laakiin dhinaca yagan hadda xeebtoodaan joogno dabayl ma lahan roobku waa biyo iska da'ayo shulululux leh onkod iyo haylec xataa ma leh waa biyo iska da'aya mana joogsanayo da'ayaba beluu da'ayaa anaa ku herin maxataa kama yara welina waa da'aya hadda waa nagu daaya isagoo qoblaah oo aan awood badnayn laakiin xaala roob aad u badanaana jirayo ilaa afartii saac lagu bilaabay saaka weli sidii u da'ayaa laakiin hadda waa wa wa waa shuux yar weeye ma awood badna waana da'aya cirkulan waa xiran yahay tan intii uu bilowday wax khasaare ah oo roobku xeebaha iyo aagee uu geystay xoolo yar oo ku dhintay maalin oo meelaas miyiga ah oo qabowgii iyo maaragtay xoolu haddaysan daaqayn waa dhibaato moogta saa u xaraysnaayeen mm-hmm. qaar ka kici waaye meeshii ku dhintay iyo baabuurkaa naga qalimay mooyaane agagaarkayagan gaalkacyana hadda waa u galoo guryihii xaafadaha laga qaxay badan oo daaqaduhu kasoo galayba waa meelaha laga qaxay ka mid taha gaalkacyo muur biyo soo rogta biyihi muurtaasaa qaaday jidka u mari jiray marka wadadii baa go marka dekadiian ku xaniban oo alaabtii dhoobanta badeecadii iyo waxay baabuurtii oo noo taagtaagan roobkiina addu aan waxoogaa jaanis bixin oo aanu qaadin ma socon karaan markaas waa laxoogaa ciidaa loogu shubaa wadada meeshii gooday marka shixnada dekada kasoo degto xagee doonyo badanaaba degaba shan ay marayaan imaaraad ka yimid waxaa la geeyaa laamigaa la geeyaa ilaa iyo meel walbay tagaan beledweyne guriceel dusamareeb cadaado gaalkacyo dhulkaasoo badan ay aadaan iyo dhulalka tuulooyinka ka sokeeya baxdo meelo badan ay tagaan marka roobkaasay ku faafaan baabuurta waa rarar tahayba waa gudbaan waxaa tiradoodii hobyo lagana isticmaalo hobyo waa dad yar tahayba sideedaba wax badan ma qaato dekeda iyo hawlaheedii isa socodkeedii wax u dhibaato ku yahay maahane sigaar badana ku qoyay hadda oo aan dul dul daafnahay waxaas mooyaane qoyaanka iyo maarata waddadaa go'da ee dhibaato kale waynu kuga qabno laakiin waa waa naga taagan taha shaqadii degadu maxaa shixnada soo dego masigaar sigaar keliya mase raashin baabuur iyo badeeco kale iyo waxbaa soo dega waa isku jirjiraan wuxu sigaarku wuxuu ka yimaadaa mombaase hadeeruna soo dhex galay mar walba ma yimaadaba waa lix bilooduu maqnaa hadduu yimi marka iyadoo laba doonyadoo kaleo badeeca la dejinayo baabuur iyo raashimo iyo waxaa bagaash bagaashiyo waxaas ayuu yimid isaguna isagiina waa lagu daray meesha owlu imaan jira oo koonfurta oo dhan ah, wax looga deejiyaa waayahay maxaad samaynaysaa marka haddii dekeda howlaheedii hakad galay wadada wa wa wa wax la samayn karo lama arko waa awood naga baxsan waa la sugaya markii xoogaa uu qoraxeedkan oo adugu saacadaba hadduu xataa kala goo markaasaan xagafyaan haysanay wadada xoogaa caratuuraynaa waa gudbayaan baabuurta iska tegayaan daala sheegayaan in magaaladaasi wadooyinkii muhiimka ah oo idil ay jareen biyo ka dhashay roob xogan oo saacadihii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacayay weli waxaad dhegeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal goordhow waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda khaza qeybaha hore barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanaya dhegeysaneysaan markana haddii aan eegno xaalada khaza xaaladda ugu daran ee magaalada khaza waxaay ka jirtaa cisbitaalada ku yaala magaaladaasi oo ay ku jiraan kumanaan ruux kuwaas oo waqti xaadirkan gabay shaqadii ay u hayeen dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay duqeymaha iyo dagaalka ee ciidamada yuhuuddu ee magaaladaasi ay ka wadaan madaxa guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiyo genaraal tedros adanom gabrioses ayaa waxa uu ka digay xaaladda ka jirta magaaladaasi in ay kasii dari karto isagoona sheegay in cisbitaalada ku yaala khaza ay batanameed u yihiin ciidamada israel waxa uu sheegay in halkaasi ay ku dhimanayaan bukaano badan oo u badan caruur ayuu yidhi taasina waxa ay noqon kartaa musiibo tii ugu weyneed labada cisbitaal ee ugu weyn magaalada khaza ee lakala yidhaahdo al-shifaa iyo al-qudus ayaa albaabada laiskugu dhuftay amaba aanan haynin wax shaqo ah kadib markii ay taargad bartilmaameed ay u noqdeen ciidamada israael kuwaas oo weli sii wada beegsiga cisbitaaladaasi cisbitaalka ugu weyn ee magaaladaasi ee lagu magacaabo al-shifaa waxaa ku jira kumanaan ruux oo rayid ah kuwaas oo kusoo waxyeeloobay dagaalada ay ka wadaan ciidamada yuhuuda magaalada khaza waxaana jirta in dadkaasi ay shaqada laga joojiyey amaba shaqadii loo hayay ay hakad ee gashay kadib markii ay cisbitaalka ay soo wajahday koronto la-aan ka dhalatay duqeymo ay ciidamada israa'el u geysteen soolaradii ay isticmaalayeen sidoo kalena waxay israa'el ay iska fogeysay dhankeeda in ay beegsanayso cisbitaalada inkastoo ay ku tilmaamtay goobaha cisbitaaladaasi ku yaalaan in ay yihiin gooba ay degan yihiin kooxda xamaas ee dagaalka kula jirta xogeyaha guud ee waa xogeyaha difaaca ee mareykanka leod aston ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay bartilmeysadeen ciidamo ay waa maleeshiyaad uu sheegay in ay taageerto dowladda iiraan kuwaas oo sidoo kale qeyb ka ahaa taageerista ee kooxda xamaas ee isra-el ee dagaalka ay kula jirto waxaana uu sheegay in ay ku bartilmeysadeen gudaha syriya iiraan waxaa lagu eedeeyaa in ay taageerto kooxaha eh, ka soo horjeeda isra-el waa kooxaha gacadoonka ee eh, ugu horeysa kooxda xamaas ee dagaalka kala soo horjeeda israel una diidan inay qabsato magaalada khaza oo baatroolmeed u ah israael waxaana jirta in israel dhankeeda ay sheegayaan in ay sii wadaan beegsiga ay ku hayaan kooxaha taageero ee xamaas oo ay sheegeen inay gadaal ka riixeyso dowladda iiraan waxaana jirta in haatan dagaalka ka soconaya magaalada khaza ee u dhexeeya ciidamada iska caabinta ee xamaas iyo kuwa yuhuudda ah uu galay maalintii soddon iyo sideedaad iyadoona ilaa haatan guul la taaban kara aysan ka gaarin ciidamada israa'iil sidoo kale waxaa jirta in muwaadiniin badan oo u dhashay wadanka baraaziil la sheegay in ay iskaga baxeen magaalada khaza oo ay ku go-doonsanaayeen in ku dhow afartan maalin dadkan waxaa la sheegay in tiro ahaan ay ka badan yihiin ilaa iyo soddon ruux oo u dhashay waddanka baraaziil kuwaas oo u gudbay ama ka gudbay xadka eh, waddanka masar waxaana sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda baraaziil soddon iyo laba ruux oo baraaziliyiin ah ayaa si nabad ah ku tegay waddanka masar kuwaas oo ka gudbay xadka khaza ee la wadaagto waddanka masar ayuu yidhi mar uu warbaahinta ula hadlayay dhanka kalena madaxweynaha wadanka ee waa madaxweynaha isra ayaa waxa uu sheegay in ay ama waxa uu iska fogeeyeyba in ay beegsanayaan cisbitaalada ku yaala magaalada khaza waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin mar uu wareysi siinayay b b c da waxa uu sheegay madaxweynaha israel isaak herzog in uu beeninayo in isra-el ay bartalameed u tahay cisbitaalada ku yaala khaza waxa uu sheegay in cisbitaalka al-shifa la yiraahdo uu hoolihiisa caadiga ah ay ka socdaan sidoo kalena uu dabiibayo kumanaan ruux oo falastiiniyiin ah ayna jirin wax ka go-ay oo koronto ah master herzog waxa uu sheegay in wax walba haatan ay si caadi ah ay ku soconayaan balse warbaahinta iyo kooxda xamaas ay yihiin kuwo ka badbadinaya oo sheegaya in wax walba ay tahay eedda israa'iil waraysigan uu siiyey b b c da ayuu waxa uu ku sheegay in sidoo kale mid ka mid ah xubnaha kooxda xamaas oo ay dileen ciidamadoodu in laga helay qayb ka mid ah koobiga buugga adlof hitler oo lagu yaqaanay inuu ahaa nin yuhuudda neceb sidoo kalena aad u gumaaday waxa uu sheegay in xamaas ay tahay koox ay ka buuxda naceybka u hayaan dadka yuhuudda ah arrintaasi ayuu ku tilmaamay in ay tahay mid cadaawad soo jireen ah muujinayso waxaana jirta in dagaalka haatan ka soconaya magaalada khaza uu yahay kii ugu xumaa tan iyo taariikhda inta la xasuusto gaar ahaana intii xamaas ay la wareegtay maamulka magaalada khaza oo haatan ku dhow ilaa iyo labaatan sano waxaana sidoo kale israa-el ay dhagaha ka fureysanaysaa baaqyada caalamiga ay ah ku aadan in ay ku dhawaaqdo xabad joojin si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee halkaasi ku dhibaateysan waxaana jirta in israa'el ay dhowr jaro hore ay iska diiday dalabyadaasi sidoo kalena ay sheegtay in aysan ku dhawaaqi karin xabad joojin joogto ah waxay ogolaatay in saacadaha qaar ay joojiso xabadda balse aysan awoodin in ay ku dhawaaqdo xabad joojin rasmi ah si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan magaalada khaza koonfurta magaalada ayaa waxa ay u muuqanaysaa mid haatan ay dadku ay usii barakacayaan iyadoona waqooyiga magaalada ay noqotay meel gebi ahaanba burbursan oo diyaaradaha israel tan iyo toddobadii oktoobar wixii ka dambeeyey ay duqeymo xoogani ay ku hayeen balse xaaladda ugu daran waxa ay tahay midda soo wajahaysa kumanaanka ruux ee ku jira cusbitaalada ku yaala magaalada khaza taas oo kuwaas oo ay w h o ku tilmaamayso inay yihiin kuwo gebi ahaanba waqti xaadirkan shaqada joojiyey iyadoona masir tadros hogaamiyaha waa madaxa ugu sarreeya hay-adda caafimaadka ee w g o uu ka codsaday mas-uuliyiinta caalamka oo idil in ay si wadajira ah uga soo horjeestaan falalkan israa'iil ay ku beegsanaysa cisbitaalada waxa uu sheegay in xaaladda waqti xaadirkan haddii aysan wax iska bedelin ay dhici karto in saacadaha soo aadan la maqlo geerida boqolaal ruux oo u badan caruur ayuu sheegay master tadros mar uu warbaahinta uu la hadlayay waxaana jirtay in hogaamiyaasha reer galbeedku ay sidoo kale ay iska indhatirayaan dalabyada dadka ee eh, dibadbaxyada ka geysanaya ama ka dhigaya wadamada reer galbeedka kuwaas oo dalbanaya in xuquuqda aadanaha la ilaaliyo sidoo kalena israa-el lagu cambaareeyo falalka ay ku beegsanayso dadka shacabka ee khazo ku sugan sidoo kalena lagu dhawaaqo dhawaaqa joojin balse israa-el waxay u muuqanaysaa mid sii wado weerarada ay ku beegsanayso dadka shacabka sidoo kalena wadamada galbeedku ay ku garab taagan yihiin halka wadamada carabta iyo guud ahaanba kuwa islaamka aysan wax tallaabo ah qaadeynin Bye. idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka ogaalna o aad degeysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan aadna waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada soo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qorwooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waayahay salma waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay aadka loo hadalhaayey waxaa ka mid a waxaa aad iyo aad loo hadalhayay hadalhaayey dhacdo argagaxlahaya waxa ay ka dhacday deegaanka goboley ee duleedka magaalada muqdisho kadib markii haweeney ku hubaysan mindi ay laba gabdhood halkaa ay ku dishay sidoo kaleeto wararka waxay sheegayaan falkaasi uu ka dhacay xaafadda layidhaahdo eh, buur bishaaro ee eh, deegaanka gobaley waxaana haweeneydan dilka geysatay iyo weliba labada gabdhoodba eh, geeriyooday ahaayeen ee kuwa markaa dilis ahaa qaar ka mid a ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in muran uu ka dhashay caruur isdagaalay ee uu soo kala dhexgalay dagaalka kadibna haweeneydan ay labadan gabdhood eh, dishay waxaana lasoo warinayaa in haweeneyda dilka geysatay lagu magacaabo ambiya maxamed cali halka labada kale ee eh, haweeneyda ee la dilayna iyaguna magacooda lagu sheegay nimca saalax iyo weliba eqara daahir iyadoona eh, haweeneyda dishay labada gabdhood baraha bulshada haweeneydaasi lagu faafiyey sawiradeeda ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee deegaanka goboley durba goobtii ayay tegeen howlgal ayay ka sameeyeen waxayna gacanta ku dhigeen haweeneydan ka dambeysay falka oo markii horeba isku dayaysay inay markaa goobta ka baxsato waxaana la geeyey xarunta hay-adda c i d da sidoo kaleeto markaad eegto booliiska soomaaliya waxa ay sheegeen in ay eedeysanaha la horgeen doono cadaalada waxaa haweeneydan eedeysanaha ah ku socda baaris ayaa lagu wariyay warka soo baxay booliiska soomaaliya hadalheynta kale jirtana hadiinu eegnana waa dhankii ciyaaraha kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity ayaa wada ciyaaray kulan ka tirsan horyaalka wadanka ingiriiska kulankaasi wuxuu ahaa kulan aadiyad loo hadalhayo waxauu ahaa kulan mucjiso ah kooxda kubadda cagta mancity markaad eegto waa koox aadiyad oo awood badan oo saddexdii sana ugu dambeysaba ku guuleysanaysa horyaalka bermeliga halka chelseana waayadan bay ka jabneed laakiin inta badan chelsea waxaa lagu ammaanayaa kooxaha waaweynka markay la ciyaarayaan sida kooxaha tobsigiska loo yaqaano in markaasi ay waxdareeyaan haddaba waxaa leeyahay xalay ciyaartii dhexmartay chelsea iyo koox kubadda cagta mancity waa ciyaarta ugu xiisaha badneed ee dabcan tan markii horyaalka bermerliga bilowday ama dhowr iyo tobankii sana ugu dambeysay horyaalka bermerliga markaad eegto goolka koowaad haalan markii uu dhaliyey durba waxaa kasoo bareejiyey ciiryaanka tiego silva isagoo noqday mid ka mida ah ciyaaryahanada ugu dada ee gool dhaliya sidoo kaleeto ciyaaryahankii hore koox kubadda cagta mancity raximi sarlin isaguna aad aad ayuu u wacdireeyey sidoo kaleeto col balmer isaguna aad aad ayaa loo ammaanaya halka ciyaaryahanada koox kubadda cagta mancity sida akanji iyo weliba rudri ay iyaguna wacdareeyeen kulankii xalay ee horyaalka bremeliga afar gool iyo afar gool weli hogaanka horyaalka bremeliga oo kooxda kubadda cagta mancity mancity iyaguna sanadkan markaad eegto dabcan Eh, waxaa ku daba dabafaylan laba kooxood sida koox kubadda cagta liverpool iyo arsenal oo sanadkan horyaalka bermeliga ugu yaraan wuxuu ka dhexeeyaa eh, saddex kooxood sida macity liverpool iyo arsenal marka haddii aan ku bilaabo qormada dhankaygana cabdirashiidow maanta hadii aad dayn faraqa laguugu haysto waxaa kuugu muhiimsan in dayntaasi lagaaga bixiyo ama lagala hadlo cidda kugu haysata sidaas si la mid ah aakhiro qof walab waxa ugu muhiimsan waa in uu rabigiisa dunuub badan kasoo galay aadna u caraysan lagala hadlo si uu maalintaas kurbada badan ugu badbaado cidda keliya ee xaqu u leh in maalintaasi ay ergageyso ama ay shafeeco qaado waa nabi maxamed sala allahu caleyhi wasalam isagana waxa uu inoo sheegay sida ugu fudud ee aan ku heli karno shafeecadiisa rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi subaxdii qofkii igu salliya subaxdii toban jeer galabtiina toban jeer wuxuu helayaa shafaacadayda maalinta qiyaamaha hadda keliya waa labaatan jeer tobanna waa subaxdii tobanna waa galabtii muhiimadda waa in salliga nebiga aad caado ka dhigato si maalinla ah gudambeyntiina hadii aan eegana eh, salmay qormada ugu dambeysa lagu bilaabay sitan qof kasta qalad uu galaa balse waxaa ugu fiican kan ogaada inuu qaladkiisii eh, qirto sidoo kaletana qofka uu qaladka kale uu dhaaligeli weydiisto qof wanaagsan noqo balse waqtiha kulumin si aad u cadeyso inaad qof wanaagsan aad noqoto keliya waxaad noqotaa dadka inay ku jeclaadaan dabeecadahaagana ay yidhaahdaan qofkaasi dabeecad wanaagsan ayuu leeyahay ma jiro wax ka xun inaad isdhiibto inta aadan isku dayin ka hor kalsoonida waa sida dhalo oo kale mar haddii ay jabto marnaba ma noqon doonto sidii hore ayuu qoraaga qormada kusoo gabagabay waxaynu kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaan kusoo gabagabaynayna nool kule waxaad xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiyad an kaga imaanaya dhegeysanaysaan markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi baadilkii la geystaba xaqa maalin uun guda eh dardaraanta socotiya dulmiga meesha sare gaadhay godkii bay qoteen reer galbeed waana gelayaan warbowgadadka qase xamaas baa ku jirdhah war walilid daboolaba dulmumu duugi maah daahire waa war waxaa kaloo la yidhi gardarroy godkaagii malguugu soo galay warana waxaa kaloo maqli jiray nin gardaran ma guulaysto warana waxaan maqli jiray gafuur duubata iyo indhaha god ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galaaye war nimanka gardaradooda waa eedeena waayadan godadkaa loogu galaayey degmada celleer ee gobolka galguduud ciidamada macawiisleedaa weeraray waxayna gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah dhagarqabayaashii lacagtu waa jiya al-shabaab oo la yidhahda cabbaas caraye garoobshe hadda inuu rag badan gooracay gabdho badan uu garoob ka dhigay ayaa meesha ka cad war kalamaanay aniguna waxaan dhihi lahaa ciidamada geyiga daafacow guulna dhaxal siiya gumaysiga ilaaha ha awad iyo geeri loo dhalaye sidaad shalay u soo gaabiseen kii bulshada gooyey gardaduubna ugu soo xurteen gacalki naafeeye gafuurduubta waa nicamnahe gowrac ugu jiidaalaydadalaba kuwaasi gowrac waa istaahirane wax dhanbaa gumaadeen ku gabood falaysin wa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weye hadda hadda hadda hadda gurigoodii bay alla ilaah gurigoodu aabba oo weliba ciidamadu gumucololey la guuclaynayaan godinaflay kula goobayaan geedkaad gashaba way goynayaan cabdulla waxaa kaloo layidhi owgeedooga fuul xumay goodmaasheed gale waa la gobaa godkiis galo war kalemaanay war ma haysaane geedkaana iska soo fadhiisanaysaan waana iska hadlaysaane dalka xaalad degdegaha ah lagu soo rogay taacadaan iyo meershaalloowa wejigii saddexaadaad dagaalka miyaa bilawday walba waxagee loo degdegahayaa wah wallay sheegataan haddana bandoo bilaawday madeeyow adiguna degdeg badan seenid ayaa doorasho kuu sheega war waaba yaabaya makaronafayraskiyaa soo laabtay war weligiin kalemaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan wasiirka warfaafintaoo war-saxaafadeed xukuumadda ka soo baxay akhriye wuxuu yidhi daadadka iyo fataahadu waxay saameeyeen dad badan hal milyan soddon iyo dhowr qofoodna inta la waa ku dhimatay sidaas darteed dalku wuxuu gala xaalad degdega si loo samata bixiyo qaybaha ay saameeyeen daadadkaasi war kalemaanay waad maqashiin oo dalka waxa la gelayay xaalad degdega hase yeeshee anigu waxaan dhihi lahaa mabda'a barakada iyo khayr xiriirkow habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi u qabnaaye habaaqan waxaa naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku baaqay dalkeennu inuu baraaro ammaankuna sii ballaadho ka badi dowladdeenniyay ka badi ka badi oo hawsha badi cadowgu haynaga baqee mar kale hawshaada badi abwaan axmed siciidow iska jir dowladayda iska jirna waa kaa maqli jira dayo walaal nagu dayana waa kii yidhi <laughs> war abwaan axmed sa'iid tii hore iskajiriskajirsen lahay ya luga dhiigile galli tagna hata kabadi kabadiya leey koley dadkeennoo dagaalkii ku jira qoladii dhiigdoonka yaa duufaan ordaysi haddana daadku weeraray walaala dadkeenna allaha badbaadso shabaabkana daad ha qaado war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada qalabka sita waxay xukuntay eedaysanayaal loo haysta kii shabaabnimo oo laga soo qabtay degmada hodan kana mid aha maamulka degmadaas koow iyo toban xubnooday ahaayeen sagaal kamidana waa la xukumay laba ka mida markii dembi lagu waayeyna waa la sii daayey war maalmahan dacwo iyo dood bay idinkaga dhegantahay waxaan idhihi lahaa jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo doodo kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jaajaa ah intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiiddaane jilico dhaco wayaa doonaysaan jeerkan kala maane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allay leeya jidkiisii ayaad dhab ugu jeeddaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene bal joojiya tareenkan qof gale looma joojiye arkalmaanay waxaa la yidhi wixiid kasaysid ninkii kasaayo oo adigina ku kasaynin inaad kasaysid wixiis kasaayo seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo adba ma kasaysid wixiis kasaaye haddiid kasaysid seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo now war maanta geedkii xaaladiisi ma fadhiday ayaa qabsaday warkalmaanay waxaa la yidhi adigoo nin soo raacay oo lagula soo dhuuntay qodbasirana maagmaagan oo yara cabsoonaya arays ururna kula soo tegooo lagu masaafay duufaystay eh. oo bajaaj abwanguura wado dhinac lagaa saaray eh. oo shiikh cabdulla meelo dhexe idinka soo raacay eh. haddii lagu yiraa meherku waa koob dollar sow lacag jacaylka ka weyntoosu dhihi maysid oo sow aqbali maysid waa la isku haystaaye intaasaan kusoo koobaya ayaanan sii badin kolley bajaajkii qudbasireed lakagaada eena ma'e biina ma asaa marka maa boqol la ganaaxo war gabdhaha waa la kala guursan jira daa'in abidkoode meherkan raqiisee maxaa loogu badin waay war caraysaa baqaylahaan u maleeyey war hadda ka hor sootii la yidhi inanta intaan jeclaadaaba waa reera gabadhoode ayaduna isoo doona bay dhihi taqaannaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabey qodbasre ilaahu nasi caadil baa tahay oo hadda bow ma laga aqbalay waar maydin maqal dad baa jira waalanoo hadday wax israba arkaan ku kala weliya xuman walaalaha kala dile jacaylkeenna ka weyn war waxaad ka tagta wediya calaf waxaan inama kala weeciyaano jacaylkeenaa ka weyn war dhammaantiin waxaad ka tagteen eh. cashaquu wadaad male walalowna kuma halo eh. waan wanna kala tagay war kalemaanay war mahaysiina gabdhaha sabankan jooga eh. waxaa la yidhi waxay rabaan nin lacag leh aqoon leh quruxna leh nin aan abidkii guursan xitaa shukaansi aan soo marin nin jekada geli kara howlaha gurigana si fiican u yaqaan nin aan xilliga arooska qaybta laxjeclada shaqaynayn masalada israafkana waxba ka aqoon nin goortii la doonan lagu xanaaqo laakiin isaga farxaan iska ah nin sanadkiiba mar aqalka inuu bedelo ogol nin gabadha hooyadee tuurta ku sidi kara ilaa xajka laakiin aan hooyadii xitaa guriga ku casuumi karin nin aqbali kara in mararka qaarkood been loo sheego laakiin isaga aan beentaba aqoon nin toddobaadkii laba jeer ogol in cashada uu ku keena wey bishiina hal mar gabadha hotel casho ka soo sii kara nin reerkiisa qarashaadka u xisaabin laakiin laxjeclo badan markii ay joogto ehelka iyo saaxiibbadiis nin sasabaad iyo ammaan badan oo gabadha marka ay xanaaqdo sasaban kara isaguna aan weligii xanaaqaynin nin aan siyaasad arrimo toleed iyo danguud habeenna ku mashquulin ee had iyo goor xaaskiisa iyo reerkiisa u heellan nin maalinta wixii suuqa ku soo arko iyo waxay dadku is yidhaahdaan xaaskiisa si buuxda ugu warrama nin hadiyad kun maalin waliba soo wada nin la ridi karo sida dheshiikaha oo aan bartilmaameedkii lala beegsado gafaynin nin wixii la siiya iska cuna meeshii loo goglana iska seexda oo aan muran badnayn nin daacad ah oo xaaskiisa ku yidhaahda hebloy baa facebook iyo kii taleefankaba ilmuhu way barteene noobadel anigana ii sheeg iyo qodobka ugu dambeeyaoo ah nin bil weliba xaaskiisa ka abdhayd gareeya mushaarkiisa lacagaha soo gala iyo xisaabaadka akoonka ugu jira war ninkaas eh. la joojiyaana bannaan eh. la jiifiyaana bannaan waa boogaraamka u sugan horti lahakashwaawma ey warkaasoo kale ree waxay dhahaan eh. waa sixran yahay bow reer barigona kale waxay yidhaahdaan allaraad qaaday war reer koonfurkaasada welibaaraahana afgoelansaadi naw waar kaa go'a lagu tolay arkaasu waa tacban yahay waar maxaan qaaday xasaska layskuma dire usidaaya u qabaa usidaaya ma idin maqal war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan xasan sheekh ka jeedinaya shir looga hadlaya arrimaha qasa oo u dhexeeya wadamada islaamka ka furmay dalka sacuudiga wuxuu yidhi waxa qase ka socda waa wax bini'aadanimada ka baxsan xeerarka caalamiga ahna waa khilaafsan yihiin wuxuu yidhi ilaa la helo dowlad falastiin ay leedahay nabad gobolka ka dhici mayso wuxuuna yidhi inkastoo aan la daalaadhacayno dhibaatooyinka argagixisada haddana shacabka falastiin dhibaatada iyo xanuunka haysta waan la dareemaynaa waxaana ku baaqaya xabad joojin degdeg ah in la sameeyo hadda waataad ogeedeenoo raiisul wasaaruhuna uu hore u yidhi falastiina argagixiso ah aqbali mayno madaxweynihiina waa ku raacay hadda marka mowqifka dowladeennu waa cad yahay warwarkaasi waa cad yahaye ninka nabadda moolkaa ku riday waa maraykan qasab maanta waxaan ognahay maataduu wadhay carabtuna masaakiin yaryara tuuguma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey waxaa kaloo la yidhi waa yeel bistiisaa jiroo bixisa haysaae aadan shacbiga uma yaqaan bay dhan falastiin war waxaa kaloo la bini aadan ruuxii dhiboo belo ku fognaada wuxuu goodadeeyaba adduun waa beryoo kale budda iyo mar unsow qabriga lama ballaysiiyo waaryaareen maanta gooja caddaba soo hadal qaadi maysana waa maxay dee war weligiiba xinjir waa quba xoog ninka hisbada war axmedow ninkii xinjir quba waa xaq in lala hisaabtama waa xaq aryaadhaha samige cabdullana waxa uu yidhi xumaan ma waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen xumaan ma waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiya guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo